bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعيn ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحiin min kalaami sayid الmurslin lلimaam الnawwiyi raximah اllahu taعaalى qala alimaamu الnawawiyu raximah اllah baabu istixbaabi wasiyati ahli اlmariidi waman yakdumuhu bilixsaani ilayhi wالصbri calى ma yashuqu min amrih wakada alwasiyatu biman qarub wakada alwasiyati biman qaruba sababu mowtihi bixaddin aw qisaasin wanaxwihima baabu istixbaabi wasiyati ahli lmariidi dad ninka yani mariidka midka jiran dadkiisa in loo dardaarmo sunanimadeeda iyo waman loo dardaarmo yakdumuhu ama yakhdimuhu isaga u adeegayo bilixsaani loo dardaarmo ixsaan oo ixsaanfal ileeyihi mariidka ninka jiran ay u ixsaanfalaan <clears throat> yacnii ninkii jiranaa ehelkiisii in loo dardaarmo inay u ixsaanfalaan ninkaa jiran wamanna loo dardaa yacnii iyo waman axad yakhdimuhu u adeegayo isaga bilixsaani in loogu dardaarmo yacnii inay u ixsaan falaan ileyhi ilalmariidi midka jiran iyo wasabri wa baabu istixbaabi sabri sabarkii sunnanimadiisii caddayntiisiiba u baab yahay calaamaa kii lagu calaamaa kii markaa lagu yacnii loo dulqaato iyo shuqu dhibaayo oo min amrihi yacnii ninka e, mariidka shanigiisa ku saabsan wakada alwasiyati wakada istixbaabu lwasiyati wasiyo sunanimadeeda biman loo dardaarmo qaruba oo dhawaaday sababu mowtihi geeridiisa sababteeda ay dhowaatay maxay kusoo dhawaatayna bixaddin waa la xadi rabaa oo cuquubo ayaa lagu fulin rabaa saasay geeridiisa kusoo dhawaatay waa la qisaasi rabaa e, yacni waa la e, xad baa lagu oogi rabaa oo ku dhimanayo dabcan aw amase qisaasin qisaas iyo wanaxwihimaa iyo wixii lamida ah. wacan cimraan bni lxuseyn marka baabka dhowr tarjamo ayuu leeyahay tarjamana waxay tahay dadka qofka jiran dadkiisa in loo dardaarmo inay u ixsaan falaan kan u adeegayo in loo dardaarmo inuu ixsaan falo ninka mariidka ee u adeegayo in lagu sabro yacni waxa dadka dhibaayo ee isaga shanigiisa ku saabsan hadday jiradiisa dheeraato dadka dabcan waa dhibaysaa inay ku sabraan oo yani arrintaa loo dardaarmo oo aynan kana maxaa yani jiradiisu dheera inaynan dhihin oo aynan dhibsanin iyo in loo dardaarmo qofkii qofka la dili rabo oo xaq sharciga lagu dili rabo nin ninbuu dilay matalan waa la qisaasi rabaa inuu dhimanayo yani marka waa la dili rabaa waa loo dardaarmo marka isagana khayr iyo wanaag baa loo dardaarmaya <clears throat> ninka marka yani la dili rabo marka loo dardaarmaayo maxaa loogu dardaarmaya waaba la dili rabaa in la yidhaahdo ma aha dilka isaga la dilaayo laftirkiisaa nolol ah isagana naxariis u oo ah, dembiga oo uga yaraanayaa mujtamacana u ah yacnii nolol waxay ku noolaadaan u ah ila ilaahay wuxuu leeyay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun yani qisaaska waxaa idinkugu sugan nolol baa idinkugu jirto ilaahay leeyahay laakiin mujtamaca dulmiga ku dhisan ee aan ku dhisnayn cadaaladdu waxay ku dadaalaan iyagu kii wax dilay inay badbaadiyaan ninka la dilayna dhiiggiisa wax macnaa uguma fadhiyo oo ninka la dilayna macno lama laha kan la dilaa unbay ka naxaan marka oo qaanuu qawaaniintoodu waxay ka naxaan waxay u gargaaraan sida badan midka un dulman midka yacni la dul wax dulmaayo un keliya baynamaa laakiin haddii mujtamaca yacni meelaha laga oogo qofka qof dilo la dilo ee qisaasta laga oogo dilku waa ku yaryahay inta dad ee la dilaana maba badnaba waxaa dhici karta in la dilo sanadkiiba qof amaba inaan la dilinba dhowr sano isku xigta qofna maxaa yeeley nin walbaa wuxuu ogyahay in la dilaayo oo lasoo qabanayo hadduu wax dilo in la dilaayo sidaa daraaddeed marka waxaa dhacayso inuu ka joogaba dilka waxaa dhacaysa marka toban sano in la dilo yacni dadka qisaas loo dilaba wax yar ay noqdaan maxaa yeelay ilaahay xuduuddiisa iyo cuquubadiisa waa waxbay celinaysaa annagana ilaahay dadka rabbigii abuurtay ummaddan annaga ugama fiicnin mana uga yacni naxariis badnin mana uga cilmi badnin alaa yaclamu man khalaqa huwa alatiifu alkhabiir <clears throat> can cimraana bni lxuseyn radia allahu canhuma ana imra'atan haweenay oo min juhaynata reer juhayna ah atati nabiya nabigay u timid sala allahu alayh ali wasalam wahiya iyada oo xublaa uur leh min azinaa yacni zina xaggeed uurka leh yacnii iyadoo intay zinaysatay markaa owr leh oo zinadii markaa owr ku leh fa qaalad waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow asabtu waxaan asiibay xaddan xad baan ku dhacay ee fa aqimhu calaya rasuulka ilaahayow cuquubadaa iga oog xad baan asiibay ee iga fuli taa marka waxaa laga qaadanaya iimaankooda inuu aada xoog badnaa xumaanta qofka waa ku dhacaya waa iska bani aadam dabcan oo macsuum ma ahan oo nebi ma ahan ambiye ilaahay ma ahan iyagu laakiin markay xumaanta ku dhacaan caaqiba xumadeeda iyo yacnii aayatiin xumadeeda iyo naarta ay leedahay bay garanayeen markaasay cuquubada adduunyaday ka dooran jireen cuquubada aakhiro taas marka waa waxaa weeyaan waa dadaal dheeraada ah. ayb waqti hadda gaarana kuma xirno waxaa dhacday waqtiyadii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah oo dhulkan najdi dacwada uu ka bilaabay markii yacnii uu tamkiinka uu helay dad yani me yani dirciye meeshii la dhihi jiray mase cuyeyna laga soo dhaweeyey waxyaabihii yani uu aadka u dhacay xilligiisii waxaa ka mid ahayd in isagoo dacwadii dadkii markuu tawxiidkii iyo cadamadii ilaahay subxaanahu watacaala markuu weynaanta alleh iyo markuu baray ayaa haweenay sidaanoo oo kale uurle baa u timid oo zino weliba uur kule markaasii tiri xadka iga og nacam markaasuu sidii nebiga hadda uu yeelay maacis qisadiisii intuu cabaar yacni war amaad cudurdaar leedahay xagga iyo yacni in cudurdaar tira waay qofka sida nebiguba uu maacis ninkii la dhihi jira ou yeelay war ma tahay ma fayowda caafimaadkiisa la ogaado oo waxaas dhan markau ogaaday ayaa markau yihi xadkaa laga oogay haweentii marka waa xadkii baa laga oogay waa la rajmiyey dadkaasna markii hore waxay ahaayeen dad godadka iyo meeshay soo gaaraan barakaystay ahaa jireen diin yacni diinyarida iyo jahliga meeshay ka qabaan markii dambe tawxiidka oo u saxmayna waxay gaareen iimaankoodu meeshaas uu gaaray marka qofku tawxiidka waa ra-sul amri wax kalea lagu dadaalaa laga shaqeyna haddii la yiraahdo oo dadkan iyo ilaahayna yacni cibaadada alle inay u gooni yeelaan oo alle ay caabudaan oo ilaahay u qasdaan haddaan la barin waxa waxaa weeyaan waxaa dhici karta inuu dhowr maalmoodna fiicnaado dhowr kalena oo iska yacni xagga kale uu ku bayro <clears throat> ana imra'atan haweeney min juhaynata atati nabiya sala allahu alayh waali wasalam bay u timid wahiya iyada oo xublaa min azinaa zina uurka leh faqaalat waxay tihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahay asabtu xaddan xad baan ku dhacay fa aqimhu calaya ee iga oog yacnii shay xad keeno ayaan ku dhacay fadacaa rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waa u yeeray waliyahaa ninkii mas-uulka ka ahaabuu u yeeray fa qaala waxa uu yidhi axsin ilayha u ixsaan fal fa idaa wadacat haddii ay dhigto oo ay dhasho faatinii atinihi bihaa ii keen haweentan kaxeeya oradoo markay dhashay ii keen buu yihi cunuga ilaa dembi ma gelin isaga ma ogtahay tahay nacam marka iyadoo uurle in iyadoo uurle laysku dilo maba ma aha nacam fa facala sidaa buu yeelay fa ninkii fa amara biha nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu marka waa amray fashudad calayhaa waa la xirxiray hiyaabuhaa dharkeedii baa lagu xirxiray uma amara bihaa wou amray fa rujimad markaa waa la rajmiyo dhagax baa lagu dilay uma sallaa calayha nabigu waa ku tukaday sala allahu alayh waali wasalam rawaahu muslim marka maaha in yani dhagaxaa lagu dila markale in la necab yahay ma aha nacam maxaa yeele haddii la necab yahay maxuu ugu tukanaa rasuulka sal l slam yani wuu ku tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam midda kale dadka yacni waxa ay ictiqaadkooda in laga shaki siiyana ma aha nacam dhagax in lagu dilo sharcigaa qoraayo nacam aayad jirtay oo washaykhu washaykhatu idaa zaneeyaa farjumuuhuma albatta aayaddii qiraa'a ahaan waa loo nasaqay xukunkeedii baa joogo nebigii baa wax rajmiyey khulafadii afarta ahayd baa wax rajmiyeen muslimiintuna waa aaminsan yihiin qofkii inkirana waa gaal markuu ogaado ka gadaale nacam qofkii inkirana oo rajmiga inkiro diinta kamid ma aha yiraahdo ama yiraahdo waa cuquubo oo khayr yacni arxandarro waay qofkii yiraahdo cuquubada noocan oo kale see bani aadam loogu geysanaa wa waxaan waa arxandarro iyo qofka yiraahdo ilaahay ugama naxariis badna isaga yacni naxariista isku sheegaya rabbigii abuurtay qofkaani ugama naxariis badna marka waxa ilaahay cuquubada intaa la-eg oo u gaarsiiyeyna waxa ay tahay mafsadadeeda ayaa muuqato oo dadkii nasabkoodiibaa isku dhex darmaayo dadkiibaa yani inay isku dil ummad inay isku dishaa laga yaabaa yani zinadan nacan nin markii xaaskiisa oo nin ka zinaysto yacni haddii aan xadba jirin waa dilayaa isaga isna ka kalena wuxuu dilayaa midkan waxaa laga yaabaa qabaa-id inay isku baabi oo huf iskaga dhigaan hal qof baa marka loo naxariisanaya marka nacam hal qof baa loo naxariisanaya konton qof ka badan baa dhici karta inay markaa ay isku baabi'iyaan iyaan oo ay isku dilaan nacam marka waxaa weeyaan marka qofka islaamku marka waa inuu ku taqayudo oo yacni ku noqdo yacni eh, aanu ka dhex bixin shareecada inuusan ka dhex bixin nacam ama xikmada laga leeyahay fahmo ama yaanu fahmin nacam rawaahu muslim <clears throat> xadiidka muslim baa wariyey baabu jawaazi qowlin marka waxaa laga qaadanaya xadiidka waxay tahay nabigu inuu yiri weligeedii uu ku yiri axsin ilayha usoo ixsaan fal marka in loo dardaarmo qofka la dili raba xataa yani in la yiraahdo war adiga soo haayo warado bax u ixsaan fal <clears throat> ayb marka ummadda dhan maa la layna ay kuleeyihin marka ummadii dhamayd miyaa la layna ummadda dhamayd marka masaaniyaal miya ummadda dhanna ummadda hadda xilligan khulafaa uraashidiin waqtigoodii iyo xilligii yani rasuulka uu jooga meeqaa zina loo dilay wax la tiri karo waa fartaas kama badna yani gacantaas kama badna haddii hala tiriya la yihahdo <clears throat> soo ma garan xuduudda maxaa yeele waa zawaajir qofku waa ka celinaya waxyaabahan yani maahan ummadda dhammayd yani toddoba milyan markay yihiin toddobada milyanba inay zinaystaan ma aha hadhow ummadii miyaa la dhammaynaa marka hadhow yani qofka uu tasawuro ama uu yiraahdo waxaasoo dhan waa jaraa-im nagu batayo dhibaatadeedana aan haynow <clears throat> halna ogow alimaam ibnu lqayim raximahullah wuxuu yiraahdaa cuquubaadku waa laba nooc ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu ciqaabayo <clears throat> cuquubaad qadari ah cuquubaad yacnii qadari ah oo kowni ah cuquubaadka <clears throat> qadariga waxaa weeyaan abaaraha iyo colaada iyo cadowga dadka lagu sallada iyo waa cuquubaad kowni ah oo qadari oo alle ou xag alle ka imaanayaan cuquubaadka nooc kale ummad haddii la ciqaabo kuwana waa sharci kuwa sharciga waa xuduudda waay oo qofka yani haddii uu zinaysto boqolha lagu dhufto haddii ay nikaax uu soo mara dhagaxa lagu dilo tuuga gacanta ha laga jaro ninka xadul xiraaba galo shufta noqdo isbaaro dhigto lugii gacan isdhaaf hala gooyo mar mar yacni hala dilo oo myacni hala waro waxaasoo dhan cuquubaadka sharciga a uji waa cuquubaad sharciga la yiraha sharciga ayaa sharciga ayaa sheegay oo ay kusoo aroortay wuxuu leeyahay marka haddii cuquubaadka sharciga la fuliyo awalan cuquubaadka sharcigu waxay ku dhacayaan qofka dembiga geystay bis qofka aan dembiga geysanin ma la ciqaabayo sharcan ninkii dembiga geystay ku dhacee keliya ummaddana waa ku badbaadaysaayo hadday cuquubaadkaas dhexdooda ay ka oogaan amnina waa ku helayaan roobna waa ku helayaan cuquuba yacni cuquubaadkii qadariga ahaa waa laga qaadaya ilaahay subxaana wa tacala waa ka rafcinaya waa hadday cuquubaadka sharciga sameeyaan waa hadday sameey waayaan cuquubaadkii sharciga ahaa waxay isku bedeleen uu leeyahay ciqaabtii ciqaab qadari a ah bay isku bedeleysaa nacam haddii xuduuddii ay oogi waayaan abaar colaad daadad cadow lagu sallado dhib un cudur aynan aqoonin oo lagu keeno wahaakadaa nacam cuquubaadka qadarigaana dadka oo dhan bay wada camimayaan kii dembiga sameeyey iyo midkii aan dembiga sameynin labadabaa ku wada dhacayaan abaaruhu dadka dhan bay wada saameynayaan shiik iyo shariifba iyo yacni tuug intaba waa wada saameynayaan sicir bararku ayagoo dhan buu saameynayaa marka cuquubaadka sharciga in lagu dhaqmo wax ka fiican ma leh nacam oo ummadda uga fiican dembigu waa un labadaas un haddii cuquubo sharciga dadka lagu dhex sameeyana cuquubaadkii qadarigaa yaraanayaan ama waa baaba-ayaanba mal ilaahay ummadda waa ka rafcinayaa hadday yeeli waayaan kuwa sharciga u hogaansami waayaanna kuwo waxaa u imaanaya kowni oo qadari ah oo aynan ka baxsan karin ayagoo dhanna wada taabanayo oo wada camimayo <clears throat> waa waxaada marka na baabu jawaazi qowli lmariidi midka jiran dhihidda uu dhahayo banaanaanshadeeda ana anigu wajicun mid xanuunsan baan ahay inay bannaan tahay qofkii markuu jiraya warhaye xaalkaaga ka waran ornee waa xanuunsanahay inay bannaan tahay ma ahan yacni inuu qofkaas argagax ou haayo oo qadarkii ilaahay inuu beeninayo ma aha way bannaan tahay ana anigu wajicun ay facilu facilun waa calaa wasni facil waa ismu faacil ana anigu wajicun baan ahay mid xanuunsanayo aw amase shadiid lwajaci xanuunkiisu miduu daran yahay weyaan xanuunkii ow amase mawcuukun aniga waa la iqandhaysiiyey qandha ay hayso ow amase waa ra-saa alla madaxaay naam ayb wanaxwu dalika wixii lamida ayb wa bayaani annahu laa karaahata fii dalika iyo caddayn la caddeeya arrintaas inaynan karaaha ku jirin goorma laakiin idaa lam yakun waa haddaynan ahayn calaa sabiili tasahudi cara qadarka ilaahay loo caro qaba haddaynan ahayn wa idhaari iljazaci iyo argagax muujintiis haddaynan ka ahayn qofka inay bannaan tahay can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal dakhaltu cala nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan usoo galay wa huwa isaga oo yuucaku la qandhaysiinayo nabiga oo la qandhaysiinaya usoo galay famasistuhu waan taabtay faqultu waxaan idhi innaka adiga la tuucaku waa lagu qandhaysiinayaa wackan qandho shadiidan aada u adag faqaala waxau yidhi ajal haa buu yidhi ajal wasnan wa macnanba waa nacam nacam bay la macno tahay ajal haddaad maqasho nacam waxaana lagu jawaabaa istifhaamka khabariga abaa ah loogu jawaabaa istifhaamka hadduu nafyi ou yahayna balaa baa lagu jawaabaa haadiisu waa balaa haddii ou hal iyo wax lamida hal facalta kadaa nacam baa lagu jawaabaa haddii labadaba ounan ahaynoo khabarkii caadiga ahay su-aaloo kale lagaaga innaka la tuucaku waa lagu qandhaysiinayaa su-aal haddii sidaasoo kale su-aal ahaan lagu weyd ajal baad ku jawaabaysaa inii anigu uucaku waa la iqandhaysiinayaa kamaa yuucaku sida loo qandhaysiiya rajulaani laba ninoo minkum idinka idinka mida laba idinka idinka mida qandhadooda aniga i qabato ajirkiisa badan rasuulka caleyhi isalaatu salaam muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka nebigu wuxuu yihi inii uucaku waa la qandhaysiinaya marka waa inay banaantahay tahay qofka waa dhihi karaa waa nin waa xanuunsanaya waa qandhaysana wacan sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaala ja-anii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka iyimid yacuudunii isagoo isoo booqanaya min wajacin xanuun ishtada bii aniga igu adkaaday faqultu waxaan ihi balaqa bi waxaa isoo gaaray aniga maa taraa waxaan aada ujeedid xanuunka waxaa iga soo gaaray waxaan aada ujeedid buu yihi marka way banaantahay waa la dhihi karaa saas waana aniguna duu maalin baan ahay maalka u saaxiibaan ahay walaa yaritunii idhaxli maayo ila bnatii gabadhayda unbaa idhaxlayso hal gabar on dhale bis baana idhaxlayso wadakara alxadiid xadiidkan kitaab baabka ugu horeeya nagu soo maray walaa yariunii ila bnatii waana duu eh, yani eh, waana duu maalin walaa yariunii ila bnatii naam afa atasadaqu bihuluthay maali atuu yiri ilaa aakhir alxadiid <clears throat> muttafaqun caleyhi marka nebigaa lagu agyiiri xanuunka dhibaatadan buu igaarsiiyey nebigaa lagu agyiiri nebigana waa waxuma dhihin waa inay banaan tahay marka muttafaqun calayhi wa can ilqaasim ibni muxamed qaasim ibni moxamed ibni abi bakar caa-isha ayaa eeda u ahayd cilmigana iyada ayuu ka qaatay qaala waxau yihi qaalat caa-ishatu caa waxay tiri radia allahu canha waa ra-saah alla madaxaay faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi bal ee ana anigu waa ra-saaha alla anigana madaxaay wadakara alxadiid rawahu lbukhaariyu waxaa laga qaadanaya marka inay banaan tahay taas in la dhihi kara sidaa inay banaan tahay wadakara alxadiid rawahu lbukhaariyu baabu talqiini lmuxtadiri midka lagu soo xaadiray ee midka lagu soo xaadiray ee xanuunsanayo ee jiran in yacnii in loo laqino laa ilaha illa allahu loo laqino baabu talqiini almuxtadiri baabu talqiini almuxtadiri midka yacnii geeridiisu ay timid kan yacnii geerida soo gaaray ama baabu talqiini almuxtadari saasa fiican kan geeridu ku imaaday oo lagu soo xaadiro geeridiisa ay timid yacnii u laqinaadiisa loo laqino laa ilaha illa allahu loo laqino yacnii kaa in laa ilaha illa allahu loo laqino ayib nacam baabkan marka taasuu ka hadlayaa marka nacam marka laa ilaha illa allah loo laqina marka laleeyahay waxay tahay si oo ugu dhinta laa ilaha illa allah axaadiidta qaarna waa waatay tilmaantay qofku markuu dhalanayo in laa ilaha lagu ad lagu adimo dhegta in looga adimo waxa ugu horeeya marka uu maqlayaa waxay noqonayaan allahu akbar allahu akbar iyo ashhadu an laa ilaha illa allah tawxiidkiibau maqlayaa inuu ku dhintana yacni waa sida la rabo waay nacam ee qofku laakiin waxaa la yiraahdaa yamuutu calaa maa kaana calaa maa kaana calayhi wuxuu ku sugnaa buu ku dhintaa qofku nacam sida qaalibka ee badan qofku wixii uu ku sugnaa ee uu ku noolaa buu ku dhintaa haddii uu khayr iyo daaco iyo laa ilaha illa allahudaas yacni ou yacnii aqoon ahaan uu bartay ku camal falay dadka ugu yeeray laa ilaha illahu inshaa allahu tacaala ku dhimanayaa dadkii diintan aada u faafiyey ee axaadiidta aan akhrisanayna na soo gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa abu surcat araasi imaam la yiraahdo oo abu xaatim iyo isagaa saaxiibo ahaan jiray marka axaadiidta rasuulka oo maalinkiina axaadiidta rasuulka ayuu bara ayay baran jireen oo ay xifdin jireen habeenkii wixii ay soo akriyaan ayay isku akhrin jireen oo sixi jireen waa axaadiidta aan maanta ku cibaadeysanaynin ayb marka dadkaas yacni shaqo ma qabanin waxaa weeyaan aaday khataar u tahay waxaan aad ku cibaadeysanaysa ragga kuusoo aruuriyey waay dacwada ka weyn oo qofka uu sameyn lahaa maxay tahay dadkan muslimiinta intaa bilyanka yani ka badan waxay ku cibaadeysanayeen axaadiidta waxaa soo ururiyay ragga abu zurca marka sidaasuu ahaa markii dambe markii geeridiisu ay timid ayaa waxaa la yidhi abu zurca abu xaatim araazi oo saaxiibkiis ahaa iyo nin kale yaa waxay yidhaahdeen aan ninkan u sheegno ku akrino laa ilaha ila allahu aan u laqino oo sida nebiguba yiri dadka dhimanaya laa ilaha illahu ha loo laqino markaasu wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen marka axaadiidka tilmaamaya arrintaas aan agtiisa ku akrino lacalla inuu marka axaadiidkii inta fahmo ou qaato markaasay waxay bilaabeen xadiidkii mucaadi bnu jabal mid kastaa xadathanii fulaan qaala xadathanii fulaan qaala xadathanii fulaan markaasaa fartaja calayhi alxadiid kii hore xadiidka waa ku fariistay waa sii wadi waayey sanadkii waa un markaa waa ka waa ku adkaaday kii kalea sidoo kale ugu adkaaday isagii baa marka qabsaday oo fii xaalati nasci joogo xadathanii fulaan qaala xadathanii fulaan ilaa wuxuu kusoo noolaaday qaala xadaanii fulaan can mucaadin qaala qaala rasuul lah sal ly slam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah meeshaas ku dhintay nacam dakala aljanna isagoon gaarsiinin ayuu ku dhintay marka qofku wuxuu ku dhintaa wuxuu ku noolaa waxaana lagu soo saaraa wuxuu ku noolahay wuxuu ku dhintaana lagu soo bixiyaa sidaas in la eg yani wabilcagsi kitaabu lcaaqiba kitaabka la yihaha abd eh, wuxuu kusoo cabdulxaq lishbili wuxuu soo guurinayaa dad badanoo caaqibada iyo yani eh, eh, xusnulkhaatim khaatimada ay ka xumaatay buu soo guurinayaa nacam oo qaar fara badan oo yacni markaas waqtigooda kusoo dhammaystay shataranjiga la layraha jarta iyo shaxda kusoo dhammaystay oo markaa laleeyahay yani war laa ilaha illa allahu qabsada oo iyaguna ay leeyihiin yacni jartii iyo wixii maxaan ujeeda yani iyo wixii baashan yacni e, la ciyaaray shataranjiga ama jaaskii bay marka axjaarta dhagaxda lagu ciyaaro magacyadooday sheeg sheegayaan nacam magacyadooda ayay sheeg sheegayaan kaasay ku dhinteen ayagoo sidaa ku jira midna laa ilaha illa allahu dhehe baa layidhi saan u dhihi karaa buu yidhi wamaa calimtu annii sajadtu lilaahi sajda weligeyba ilaahay uma sujuudine ayuu yii sidee baan u dhihi karaa laa ilaha illa allahu laa ilaha illah qof kasta iskama dhihi kara nacam weligeyba ilaahay uma sujuudin kayfa aquulu laa ilaha illa allah nacam ayb markaas waxaa kaluu yidhi yani way badan yihiin marka dadka noocaas oo kale qofku wuxuu ku noolaado ayuu ku dhintaa wixii uu ku dhintaana lagu soo saaraa marka dadkii marka muslimiinta marka waxaa la faray qof dhimanaya markay u yimaadaan inay tawxiidka u qabtaan laa ilaha illa lahu ay u qabtaan yani wax kale markaas war damba ma jiran wararka kale waa la deynayaa can mucaadin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man kaana aakhira kalaamihi hadalkiisa kow ugu dambeeya laa ilaha illa allah yani man kaana laa ilaha ila llahu kay laa ilaha illa allahu ahaato aakhira kalaamihi hadalkiisa ka ugu dambeeyo dakala aljanna jannadiibuu galay hadalkaaga inay ugu dambeysa unbaa muhiim ah. haddaad tiraahdid laa ilaaha ila allah waab iska aamusayba qofkii nacam afkii ayaa laga xirtay waa hadli waayey wix intaa ka dambeeyey laba beri buu joogay maba hadlinba labadaas beri waa dhintay kabacdi laa ilaha illah u dambeysa waxu dhaho macnuhu saas weeyaan ee marku laa ilaha illa allahu dhaho inuu hore ka dhinto markaas qasab ma aha waa inay ugu dambeysaa hadalkiisa xadiidku saasuu leeyahy laa ilaha illa allah inay kugu dambayso haddii aada laa ilaha illah hadalkaaga ay kugu dambeysay dabadeed qofkii uuba iska yani xaalatu keybuube inta galay oo hadli waayo ee uu sanad kadib iska dhinto xataa laa ilaha illahga ugu dambeysa hay rawaahu abu daawuud walxaakim waqaala saxiixu lisnaadi nacam marka waa in laga dhabeeya laakiin laa ilaha illa allah oo haddaba lagu camal falo camalkeeda iyo dadaalkeeda iyo waa in haddaba la qabtaaba qofka hadda laftirkeeda waa inuu marka uu ku dadaalaa ee hadda laftirkeedaaba uu iska sii qabsadaba o yacni macaanideeda uu fahmo oo iyada yacni uu muqtadayaadkeeda waxay dalbanaysa ou la imaado wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi laqinuu mowtaakum kuwiina dhimanaya u laqina laa ilaaha ila allah u laqina rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey dadkiina dhimanaya laa ilaha illa allah u laqina markay dhimanayaan ka hor waayo laa ilaha illa allah u laqina oo u yani agtooda ku dhaha sheeg sheega si ay u qabsadaan marka rawaahu muslim baabu maa yaquuluhu waxa uu oranayo qofka bacda taqmiidi lmeyiti meydka marka loo il daboolo ka gadaale meydkii marku dhinto naftu ay ka baxdo waxa ugu horeeyo la sameeyaa waxaa weyn indhihiis in laysku soo celiyo maxaa yeele ruuxdu waay yani indhuhu waxay raacayaan ruuxda sida nabigu yiri sala allahu aleyh waali wasalam indhuhu ruuxda ayay raacayaan marka ruuxdiina kor baa lala aadayaa marka indhihii waa raacayaan marka in ruuxdii marka horse indhihii marka in sidaa loo soo laabo marka indhaha loo laabo kadib maxaa la dhahayaa marka ma layska qaylinayaa ma la barooranaya see la dhahayaa can umi salamata radia allahu canha qaalat dakhala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaa soo galay calaa abi salama ninkeedii buu ahaa marka abuu salama usoo galay waqad walxaal qad shaqa isagoo oo kala tegay basaruhu aragiisa waa indhihii kor aadeen yacni fa aqmadahu nabigu waa uu indhalaabay indhihii buu isku soo celiyey uma qaala waxa uu yihi ina ruuxa ruuxdu idaa qubida haddii la qaado tabicahu lbasar araggii baa raaco ruuxdaas marka jirka ku dhex jirteen la ogeyn xaqiiqadeedu waxa ay tahay iyo say u samaysan tahay iyo cilmigeeda iyo waxay tahay la garan mahay ilahay unbaa yaqaana naca wayasaluunaka can ruuxi qul iruuxu min amri rabbi wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila jirkan adi hadda kugu jiro ee aadan yacni qofku hadda ma uraayo isma bedelaayo dhaqdhaqaaq iyo xaraka buu leeyahay ruuxda ruuxa ku jirto shaygaas unbaa lala baxayaa wax loo jeeda hadda ma aha markii lala baxo qofkii wuxuu noqonayaa wax oo isaga dhanba maalmo hadduu waa iska urayaaba nacam marka waxaa weeyaan waa qudrada ilaahay bay tusaysaa nacam waa lagu wareersan yahay dadka ruuxda wax wax ka garanaa ma ma leh nacam aimada islaamka wax badan bay ka qoreen haddana laakiin yani sidaa un bay leeyihiin fadaja naasun dad baa marka qayliyey oo min ahlihi abuu salama ehelkiisii kamida faqaala waxa uu nabigu ku yihi sala allahu alayh ali wasalam laa tadcuu calaa anfusikum nafafyaalkiina ha habaarinina laa tadcuu calaa anfusikum nafafyaalkiina ha habaarinina ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale ha ku habaarinina fa ina almalaa-ikata maxaa yeele malaa-igta yu-aminuuna way aamiinsanayaan calaa maa taquuluuna waxaad idinku dhahaysaan sidaa darteed war fiican in la sheego waay waa waray alla waa ba-nay waa dhimanay waa baaba-nay haddii la yihahdo malaaigtu aamiin unbay kuu dhahaysaa waad baaba-aysaa marka fa ina almalaa-ikata malaa-igta yu-aaminuuna way aamiinsanayaan calaa maa taquuluuna waxaa idinku leedihiin uma qaala waxa uu yidhi allaahuma kfir liabi salama ilaahu abuu salama u dembi dhaaf warfac darajatahu darajadiisa koryeel fi lmahdiyiina dadka hanuunsan dhexdooda ku koryeel waqlufhu ilaahu yacnii waqlufhu ilaahu yani khaliif uga noqo oo u dib mar yani fii caqibihi ciribtiisa dambe ayb wakhlufhu marka waxay ta yakun lahu khalafun hadii waklufhu laamka haddii la gudo godo haddii kalena marka yani waxay noqonaysaa ayb waqlufhu yani uga eh, khaliif noqo eh, fii caqibihi ciribtiisa isa yani gadaashiis fi lgaabiriina dadka gadaashiis ka harayo fi lgaabiriina ay fi lbaaqiina dadka yacni gadaal ka baaqi noqonaya dadkiisa ah ilaahu yani adiga daryeel oo adiga yani khaliif u noqo wakfir lanaa ilaahu noo dhaaf walahu isagana u dhaaf yaa rab alcaalamiin wafsax lahu ilaah u waasici fii qabrihi qabrigiisa wanawir lahu ilaah u iftiimi fiihi qabriga dhexdiisana u iftiimi rawaahu muslim sidan baa la dhahayaa marka nacam ayb ducadii marka waa tanaayo allahuma kfir lifulaan saabaa leedahay warfac darajatahu fi lmahdiyiina wakhlufhu fii caqibihi fi lgaabiriin waqfir lana walahu yaa rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabrihi wanawir lahu fiihi ayb sidaab ayaa la dhahayaa rawahu muslim bal fiiri hadalkii qaylada iyo waa iyo niyaaxadii waxaa lagu bedelay hadalkan wanaagsan hadalkan wanaagsan oo qofkii meydkiina anfacayo meydkiina anfacayo dadka joogana anfacayo waxu taraayo naam adigiina ajra aada ka helaysid nacam baabu maa yuqaalu cinda almayiti meyidka agtiisa waxaa lagu lagu dhahayo wamaa yaquuluhu iyo waxa uu dhahayo man maata lahu mayitun qofkuu meyd ka dhintay qofkii meyd uu ka dhintay waxa u dhahayo can umi salamata radia allaahu canhu wacan umi salamata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxau yihi idaa xadartum lmariida midka jiran haddaad u timaadaan aw ilmeyita ama midka meyidkaa ah dhintay haddaad u timaadaan faquluu khayran khayr dhaha fa ina almalaaikata malaa-igta yu-aminuuna way aaminsanayaan calaa maa taquuluuna waxaa leedihiin qaalat falamaa maata abuu salama markuu dhintay ataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu caleyh waali wasalama faqultu waxau yihi yaa rasuulallah rasuulka ila waxaan ihi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ina abaa salamata qad maat abuu salama waa dhintay qaala waxa uu yihi quulii waxaad tiraahdaa allaahuma kfir lii walahu ilaahu aniga ii dembi dhaaf asna u dembi dhaaf wa acqibnii minhu ilaahu yacnii iciribsii wa acqibnii iigu bedel weeyaan minhu isaga xaggiisa cirib wanaagsan iyo wax wanaagsan ilaahu iigu bedel isaga gadaashiisa cuqbaa xasana cirib wanaagsan wa acqibnii ilaahu ii dib mari oo ii yacnii cirbi minhu isaga xaggiisa cuqbaa xasana yani cirib wanaagsan isaga gadaashiis yani wax wanaagsan isii faqultu waanfaqultu waan dhahay bay tiri ducadii nebiga waa fartoomay faacqabanii fa acqabani illaahu ilaahay wuxuu ii dib mariyey isaga gadaashiis man axad huwa isaguba khayrun lii igaga khayr badan minhu isaga muxamadan acnii waxaan u jeedaa muxamadan sala allahu alayh waali wasalam nabigaa guursadayba sala alla l slam marka ducadii wayba anfacdayba soo maha nacam isaga gadaashiis ilaah wax fiican isii nabigaaba ilaahay siiyey subxaana ayuu alla siiyey subxaanahu wa tacaala marka qofka laga dhintay meyd ou ka dhintay sidaabuu dhahayaa ninkii laga dhintay haddii aduu meyd ou kaa dhinto ama ilmo ama yacnii waalid ama yani qof yani xaas waxay kaa dhintaan qofku wuxuu leeyahay sidaan marka allaahuma kfir lii walahu wa acqibnii minhu cuqbaa xasana in yar qofku waa xifdin karaan intaas buu dhahayaa ilaahay wuxuu ugu bedelayaa wax wanaagsan wixii ka tegay wax wanaagsan buu alla ugu bedelayaa rawaahu muslim haakada idaa xadartum lmariida aw ilmayita cala shaki shaki baa lagu wariyey rawaahu abu daawuud wagayruhu almeyit bilaa shakin abu daawud iyo keyrkiina waa wariyeen xadiidka shaki la-aan oo waxay dhaheen idaa xadartum lmayita ayuu saasay dhaheen wacanha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wsalam yaquulu nabigaan maqlay oo dhahayo maa min cabdin addoon ma jiro tusiibuhu musiibatun musiiba ay ku dhacdo fayaquulu dhahayo inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun oo markaa dhahayo inaa lilah wainaa ilayhi raajicuun waa istirjaac ayuu la imaanayaa allaahuma ajurnii ilaahu iga ajarsii fii musiibatii musiibadeyda wakhluf lii ilaahu ii yacnii dib mari khayran minhaa wax iyada ka khayr badanna ilaahu dib iga sii ilaa ajarahu llahu tacaala ilaahay waa ka koriyaa fii musiibatihi musiibadiisa wa akhlafa lahu khayran minhaa wax uga khayr badanna waa ugu bedelaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun weyaan laakiin dadku markay musiibada ku timaado iyo xaaladda adag ee fitnada markay dhacdo iyo musiibada waa iloobayaan waxaan marka qofka walidaalika culamadu waxay yihaahdaan sheikhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa la yiraha aljawaab albaahir fii zuwaari lmaqaabir wuxuu leeyahay waxyaabaha dadka yacni caqligiisa ou la weynaadee fitanka ah markay imaadaan qofkii adiladii ou yaqaanay xataa sharciga waa iska iloobayaa isagoo caalim ah ayuu iloobayaa wuxuu keenayaa marka qisadii nebigu markau dhintay sala allahu alayh ali wasalam rasuulkii baa dhintay cumar waa tii uu yihi qofkii yiraahda nebigaa dhintay waa dilayaa bu ninkii yiraa nebi maxamed waa dhintay qoortanka ka jarayaa markaasuu abuubakar oo sidaa isaga dhahayuu maqlay markaasuu abuubakar yidhi nebigu intuu dhunkaday buu yihi dhibta xayan wa mayitan waad wanaag waa waa caraf badnaatay nolol iyo geeriba waa ku caraf badnaatay markaasuu wuxuu yihi alaa man kaana yacbudu muxamedan ninkii maxamed caabudi jiray yihi fa ina muxamedan qad maata nebi maxamed waa dhintay ninkii caabudi jiray yani eh, ilaahayna fa ina allaha xayun laa yamuut ilaahay waa nool weligiisna ma dhimanayo wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum buu akhriyey markaas cumar aayaddii markaas camal wax soo degayba la noqotay waa degay marka waa xasilay sidaa markii aayadda uu maqlay marka cumar aayaddan ma aqoon weynin waa yaqaanay waana akhri jiray laakiin arin adiga ku murjiyo markuu kugu yimaado maskaxdaadii yacnii sida marka aad caadi iska tahay oo kale ma ma u shaqeynayso dabcan walidaalika marka wuxuu leeyahay markay masaa-ibta waaweyn ay dhacaan waa saas naam hadda qofku waxaa dhici karta musiibaa ku dhacayso de musiibadana sabarkeeda waa jugta ugu horeysa markay kugu dhacdo inama asabru cinda sadmati luulaa qabar baa qofkii laga yaaba in loo soo sheego aada uga nixiyo inaa lilah wa inaa ilayh raajicuun inay maskaxdiis ka maqnaataaba dhici karta ee ou marka yani hadal kale iyo waxyaabo kale iyo siyaabo kale u hadlo bacda mudda marka waxaa dhacayso inuu markaas yiraahdo yani eh, istirjaaci markaas kadib inuu soo xasuusto laakiin istirjaaca fadligiisa markaas ma aha xadiidka marka sidaa buu tilmaamayaa falamaa tuwufiya abu salama abu salama markii la oofsaday qultu waxaan idhi kamaa amaranii rasuulullahi siduu nebiga ay amray oo kalaan idhi fa akhlafa allaahu lii ilaahay wuxuu iigu bedelay khayran minhu cid isaga ka khayr badan rasuulallahi buu ilaahay igu bedelay <coughs> rawaahu muslim marka barakada sunnada nebiga ay leedahay kutusaysaa nacam qofku hadduu sunnada nebiga ku dhaqmaa wixii barako iyo khayr iyo yumni buu ka helayaa nacam hadalkii nebiga yiri bay ku dhaqantay waa heshayba wanaagiisii nacam qof kastoo marka ah, muslima saasa laga rabaa isagana wacan abi muusa radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa maata waladu waladu lcabdi ayb idaa maata waladu lcabdi haddii uu dhinto addoonka waladkiisa uu dhinto qaala allahu limalaaikatihi yani waladku hadda gabar iyo wiil labadaba waa loo jeedaa walad marka la yiraa idaa maata haddii uu dhinto waladu lcabdi addoonka ilmihiisu hadday dhintaan canuga uu dhalay qaala allahu alla wuxuu dhahayaa limalaaikatihi uu ku dhahayaa qabawtum waxaad qaadeen walada cabdii addoonkayga yacnii caruurti addoonkayga cunugiisii yaad ruuxdiisii qaadeen fayaquuluuna nacam waa ogyahay ilaahay subxaana watacaala fayaquuluuna waxay dhahayaan nacam haa fayaquulu wuxuu dhahayaa qabadtum waxaad qaadeen thamarata fu-aadihi addoonkayga qalbigiisa mirihiisii baad qaadeen yani ilmuhu bani aadamku waa jecel yahay ilmaha nacam qalbigiisii mirihii ku yaalay baad qaadeen ood goyseen fayaquuluuna nacam haabay dhahayaan fayaquulu famaada qaala cabdii addoonkeyga haddaba muxuu yiri buu leey markaa ka qaadeen muxuu yiri fayaquuluuna waxay dhahayaan xamidaka waa ku ammaanay wastarjaca waana inaa lilah haystay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yiri fayaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa ubnuu dhisa licabdii addoonkayga u dhisa beytan guri u dhisa filjannati jannada uga dhisa addoonkaygii guri jannada uga dhisa wasamuuhu kuna magacaaba beyt alxamdi ammaanti iyo mahadda gurigeeda ugu magacaaba beytulxamdi ugu magacaaba naam rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan culamadii hore kitaabay ka alifeen xadiidtan waa jamciyeen bardul akbaad kitaab la yaraa nacam cinda faqdi alawlaad naam qofku markuu ilmihii waayo yani mathalan ilmihu ay ka dhintaan ay ka la-daan oo kale waxa uu yacni qalbigiisa ku qabowsanayo nacam qalbi qabowsi oo ka dhiganaya axaadiidtii kusoo aroortay yay qorayaan marka nacam marka masaaibtu qofku waxaa weeyaan inuu ku qaabilo waxaa laga rabaa sabar inuu ku qaabilo sabarka inta waajibka ah waa sabarka nacam ama inuu musiibadii raalli ku noqdo iyadu waa sunno istixbaab waa taas daraja darajo qof yani dad dhifaa gaari kara taas ilaahay ummadda yani wuxuu ku kallifay keliya inay ku sabraan qadarkaas sabarku waa waajib haddii sabarka intaad sabartay haddana aada yani musiibadiiba raalli ku noqotay marbaadii alla usoo qadaro raalli qofka yani ridaha in qadarka lagu raalli noqdo waa sunno isaga nacam waa fadli iyo ajar dheeraada qadarka in lagu raalli noqdo waxaa kala duwan marka qadarka markuu kugu dhaco inaad raalli ku noqoto iyo inaad adiga weydiisatid musiibo inaad musiibo weydiisatid meesha kuma jirta nacam saas in loo fahmo maada yani bacdi yani waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya istiqaamada wuxuu ku sheegaa dadka yani yani nin raggan yani aada isu mahadiyey oo cibaadadiisa iyo zuhdigiisa aada ula yaabay baa wuxuu yiri ilaahay buu imtixaan weydiistay ilaah imtixaan bal aan darajo gaaray nacam markaasaa la imtixaanayo ilaahay subxaanahu watacaala kaadidii ayaa lagu celiyey nacam kaadidii baa soo bixi weysa nacam markaasuu adkaysan waaye nacam inuu adkeysanaya buu dhahay waa adkeysan waaye markaasu wuxuu dhihi jiray ilmaha yareeree dugsiga dhigto intuu u tago wuxuu dhihi jiray udcuu li yacni lifulaan hebel u duceeya ama udcuu licamikum adeerkiin u duceeya yani saas ahaa u duceeya saas u dhihi jira nacam ayb marka intoo dugsiyada wareegi jiray meelaha qur-aanka in lagu dhigo markaasu wuxuu dhihi jiray udcuu licamikum udaal adeerkiin dhumay u duceeya nacam yani waa waa arrinkan yani saasoo kale hadal saasoo kale u dhihi jira marka bani aadamkii kama bixi karo marka ilaahay caafiya la weydiistaa caafiya inuu ilaahay kaa caafiyo dhibaatada iyo aafaadka iyo dhibaatada hadday kugu dhacaanna marka inaad sabarto markay kugu dhacaan ay kugu yimaadaan adiga ha warsanin marka horeana weydiisanin sabar haddii aada raalli ku noqon kartana dee qadaha ilaahay waa rakarooni laakiin inta sabarkaa waajib sabarka haddii la waayo waa tasaqud tasaqudkuna waa dembi ayb rawaahu tirmidiy waqaala xadiidu xasan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu calayh ali wasalama qaal yaquulu llahu tacaala alla wuxuu dhahayaa maa licabdi lmu'mini addoonkayga mu'minkaa ma leh cindii aniga agtayda jazaa-un abaalmarin ma laha idaa qabadtu haddaan qaado safiyahu kii ou jeclaa oo yani u yani jacaylkiis ou doortay idaa qabadtu haddii aan qibdoodo oon qaado safiyahu yani kii ou jeclaa oo min ahli dunya dadka adduunyada jooga ah uma markaa dabadeed ixtasabahu ou markaa ajar tirsado ila aljanna janno u weeyaan abaalmarintiisa adou ajar tirsado sabro abaalmarintiisa waa un janno rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriy wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaal arsalat ixdaa banaati nabiyi sala allahu alayh waali wasalam gabdhihii rasuulka midood ayaa u cidirtay ileyhi nabigay u cidiratay tadcuuhu iyada oo u yeerayso wa tukhbiruhu u sheegayso ana sabiyan lahaa cunug yar oo iyada ay dhashay aw ibnan ama wiil ay dhashay filmowti geeridi inuu ku jiro oo yani xaalatlmowt inuu ku jiro fa qaala lirasuuli rasuulku wuxuu ku yihi markaa irjic ilayha u laabo fa akhbirhaa u sheeg ana lilaahi tacaala alla inuu leeyahay maa akhada wuxuu qaaday walahu maa acطaa walahu inuu leeyahay maa acطaa wuxuu siiyo yanii ilaahay wuxuu qaatana iskale wuxuu ku siiyan isaga ayaa un iska leh sidaa u sheeg marka dadka in lagu sabar siiya saas kale wa kullu shayin shay kastaana cindahu ilaahay agtiisa biajalin waqti bay ay ahaadeen musaman la magacaabay wax kastaana ilaahay waqti bay u leeyihiin cunugan haddii loogu talagalay yacnii labaatan sano inuu noolaado soddon inuu noolaado inta unbau noolaanaya ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala famurhaa far faltasbir ha sabarto waltaxtasib ha ajar tirsato sabar oo markaa yacnii ha ajar tirsato sabar ee ha ajar tirsato marka waxaa laga qaadanaya sabarku inuu waajib yahay marka xaaladda ugu fiicanna ou la jeclaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilmihiisa baabu jawaazi lbukaa-i cala lmayiti baabu jawaazi lbukaa-i ooyintii banaanaanshadeeda cala lmayiti loo ooyo meyd wax dhintay axad dhintay bigayri nadbin qaylo la-aan walaa niyaaxatin baroor la-aan halkaana wuxuu ka gelayaa qofka dhintay in loo ooyin karo laakiin bishardi waa maxay in yacnii aan loo barooranin qaylana inaan la qaylinin ay marka niyaaxo maxaa la yihaha niyaaxo daabidkeeda waxaa weeyaan waa ooyin qaylo ay la socoto haddii aad oyso keliya dembi ma aha haddii aada oyso qaylana aa ku darto niyaaxa lagu magacaabaa waa kabaa-irtay kamid tahay dunuubta waaweyn ayb ama nin ha sameeyo ama aaweyn ha sameyso ayb musanifku marka waxauu yihi ama niyaaxatu niyaaxadu fa xaraamun xaaraam weyaan baroortu waa xaaraam wasayatii fiiha waxaa ku imaan doona baabun baab ayaa ku imaan doono fii kitaabi nahyi ku sugan kitaabu nahyi markaan gaarno baab ayaan u gooni yeelayaa buu leeyahay yacnii maadaama ay xaaraam tahay insha allahu tacaala wa ama u ooyintuse fa jaa-ad axaadiisu axaadiis baa timid kahiiratun fara badan binahyi canhu iska reebid layska reebay ooyinta axaadiis layska reebay waa ku timid wa ana almeyita meyidkana yucadabu in la cadaabayo bibukaai ahlihi ooyinta ay u ooyinayaan dadkiisa wahiya laakiin axaadiidtaasi mutaawalatun tu la macnaynayo weeyaano daahirkeeda aan loo jeedin wa maxmuulatun mid lagu xambaaraya weyaan calaa man ruux baa lagu xambaaraya awsaa bihi ka dardaarmay arrintaas wanahyu nahyiguna inamaa huwa wax kale maahne cani lbukaa-i waa ooyinta alladii fiihi ay la jirta nadbun qayle ay la socoto weyaan ow niyaaxatun ama baroor ay la socoto axaadiistii buu kuu jamcinayaa wadaliilu daliilka calaa jawaasi lbukaa-i ooyinta banaanaanshadeeda ku tusaya bikayri nadbin qaylo la-aan walaa niyaaxatin baroor la-aanna axaadiidu kahiiratun axaadiis badan halkan marka dhowr cilmi buu halkan dhexgeliyay intaan yartaa dhowr waxyaabood buu noogu sheegay alimaamu nawowi raximahullah awalan waxa uu yihi ooyintu niyaaxada horta waa xaaraam niyaaxada waa iska baroor diiqda waa baroorta weeyaan ooyin qayla ay la socoto iska niyaaxa niyaaxada waa ka gudaweyntahay wax kalaa la socda oo timaha in la tifo jeebabka in la jeexjeexo la gooyo oo qofka yani xabadka inuu garaaco meydka dhintay in layskugu yimaado gurigiisa oo lagu xoolo qasho waxaan tac sida u taqaano soomaalida waa niyaaxa asxaabta saasay u yaqaaneen ayagaan u daynayna annaga wixii diinkan ayagaana soo gaarsiiyey qur-aanka iyo sunnada ayagaan isaga daynana hadday niyaaxo dhaheen annaga maxaan sadaqo u dhahaynaa anaga iyago hadday niyaaxo dhahayaan annaga haddaan sadaqa dhahna ka waran marka nacam waa khalad nacam maanta dhan nin baa waxaa laga yaabaa inuu ka hadlo wuxuu maanta dhan ka hadla sadaqadu inay banaan tahay yaa isku haysa sadaqadu inay banaan tahay nacam ee waxaan sadaqa miya mase sadaqa ma ahan baan isku haynaa moogtay mayd dhintay oo lagu xoolo qashay gurigiisii oo dadkii ay iskugu yimaadeen maxay tahay iyadu nacam waa niyaaxo waay jariir ibn cabdillaahi albajali xadiidkiisaana tilmaamay abu daawuudka iyo tirmidiga woonu ku yaala nacam sunan abi daawuud iyo tirmidi wuxuu leeyahay xilliga rasuulka waxaanu ku tiri jirnay kunaa nacudu lijtimaaca calaa ahli lmeyiti wa sancata aacaami min aniyaaxati nacam waxaanu ku tirin jirnay kulanka lagu soo kulmo guriga lagu dhintay qofka u ka baxay ama iyo yacni cuntada laga sameeyo cuntada la sameeyo niyaaxadaan ku tirin jirnay buu yidhi inay tahay niyaaxo marka sadaqa miya marka niyaaxo waay niyaaxa sadaqa ma niyaaxa ama niyaaxatu fa xaraamun uu yihi imaamu nawowi nacam soo ma garanin marka niyaaxada waa taasa baashaan marka tacsiil lagu magacaabayo waa ma'tam ayaa sharciga lagu yihaha ma'tam tacsiil waxaa la yihaha qofka in la sabar siiyo oo loo tacsiyeeyo waa nacam magaci unbaa layska bedeshay magaca haddaad bedelata marka ma asmaadu muhiim ma aha xaqiiqada waa wax muhiimka nacam hadaad haddaad khamri magaca kale u bixiso xalaal ma noqonaysa nacam sida in la ogaado wa midda kale wax axaadiid oo kusoo arooray rasuulka inuu xoolo qalay intaas waa la dhima jiray xilliga rasuulka dhimashada gadaal kama imaanin xoolo la qalay lama sheegin nebigaa dhintay xoolo loo qalay lama sheegin xagee laga keenay marka waxaan axkaamta kutubta fiqiga madhabka shaaficiga muqnilmuxtaajka minhaajka sharxaayo bidco waayu leeyahay guriga laga dhinto lagu aruuro oo cunto laxaalo lagu qasho cunto lagu sameyo bidca waayeyiri nacam de kitaabkii kuma qorno sunnadii kuma qorno axkaamtii kuma qorno xagee marka maxay madiin miya waxaas marka nacam ayb qofkii yiraahdo war waxaan saan waayan asagaa laga yaaba in la yirahdo diin cusub waayo waxaan nacam oo kitaabkaad akris kitaabka yani ah, kitaabadii fiqigii axkaamtii bay ku taallaaye nacam marka dadku waxaan waxay ka dhigteen waxyaaba badan in dib loogu laabto waay nacam qofka uu dib ugu laabto diinta ma cusbee asagaa fahamkiisu qaldanaay ama asagiibaa qalad ku jiray maa diinta ma cusba marka yani kunaa nacuddu alijtimaaca cinda ahli lmeyiti wa sancati acaami min anniyaaxati wax cusub ma abu abu daawuudo ku yaalla abu daawuud goorma ahay sunan abi daawuud nacam ayb soo ma garan muqnigiibuu ku yaallaa intaas anaga yani eh, wadaadadeenna ay akhriyaan oo ay yani eh, masaladaas muqnigaa dhigaaya iyo ay leeyihiin bay ku taallaa kitaabka minhaajka kitaab la aqoon waayey ma aha nacam waxyaabahaas marka waxaa weye wax saas sharcigu meel cad uga abaara waa xaaraam sidaa un in lagu joogo nacam marka hadda de shubahaadka arrimahaas ku saabsan hadee laga jawaabo la dhaho waxaa weeyaan waqtigeeda yacni darsi gaar oo baashaan in looga hadlo ubaahanay noqonaysaa nacam laakiin waa garanaynaayo waa ognahay nacam ayb waxyaabaha ugu dhow oo yacni waxyaabaha ugu dhow dhowan sheegi karna waxaa weeyaan xadiid kusoo aroora abu daawuudka xadiid yani waxaan ujeeda lmasaabiixa ku jira oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam nin buu aasaayay ou duugaayay markau duugtii dhameeyey baa waxaa u yimid faataahu daaci imraatin faataahu daaci imra'atihi lmasaabiixa waxaa ku dhacday faataahu daaci imra'atihi markaasaa muxaqiqiina wuxuu yihi daaci imra'atii ay imra'ati lmeyit ninkii dhintay xaaskiisiiba nin ay usoo dirtaa u yimid markaasi cunto u samaysay waa tantanaa tacsida u daliila yiraahdeen xadiidkii marka mishkaatulmasaabiix ah rawaahu abu daawuud uu leeyahay marka nacam abu daawuud dib ha loogu laabto marka nacam xadiidkii abu daawuud soo looma celinin abu daawuud daaci imra'atihi kuma taalo daaci imra'atinaa ku taalo fa ataahu waxaa u yimid daaci imra'atin haween nin aysooay soo dirtay aa nebiga u yimid daa imra-atihi meydka xaaskiisa naagtiisii ee qofay soo dirtay ma ahane waa haween un waa fa ataahu daaci mra'atin wax kala duwantaha daaci mra'atin iyo daaci mra'atihi wax kala duwan waay naam mishkaadkuna ma ahan kutubta yani loo celiyo axaadiidta maaha maraajicda yani axaadiidta isaga isagaa bal axaadiidta celiyo hadda anago riyaadan akrisanayna soo maa xadiidka markau dhameeyaba imaamu nawowi rawaahu muslim uu leeyahay rawaahu muslimka ou noo tilmaamay haddaan muslimkii ku aragno eray ama laba eray oo aan sidaan uu noogu qoray aan ahayn de sheekhu waa wahmiyey unbaa la dhahayaa nacam sida saxdaana meesha meeshau noo tilmaamay aan aadaynaa nacam abu daawud laba abu daawud ma jirta hal abu daawud keliya laa jira nacam xadiidka kitaabulbuyuuc uu ku yaalaa yani baabu ijtinaabi waxaan u malaynaa ashubuhaad iyo baab saas uu baabay buyuucuba ku qorayba xadiidka nacam shubahaadkii in laga dheeraado wax soo geliya ma jira ayb bal marka waxyaabahaas marka taas iyado marka sidaa in loogu baraarugsanaado mishkaadka marka nusqadiisa damiirkaas ku dhacay meelay ku taalla malaha nacam isaga unbay gooni ku tahay waana kutubtii damba waa marka kutubta usuusha ah fa ataahu daaci imraatin riwaayo kale daaci imraatin min quraysh bay leedahay wax meyd usoo celinayo ma ama niyaaxatu fa xaraamun masale labaaduu galay waxay tahay masalada kale ooyintiibaa wuxuu yihi waxaa kusoo arooray axaadiid nahyinayso iyo mid ogolaanayso axaadiidta weliba waxaa soo aroortay buu yidhi meydka in loo cadaabayo dadkiisa ooyinta ay u ooyaan caaisha xadiidtan marka way diidi jirtay iyada waxay dhihi jirtay wa ina almeyita la yucadabu bimaa niixa lahu meydka waa loo waa loo cadaabayaa yani baroorto loo baroorto waxay dhihi jirtay walaa taziru waasiratu wisra ukhraa see naf aan dambaabin naf dambaawday dembigeeda see loo dul saaraya meydkan maba dembaabine laakiin xadiidka bukhaari buu ku sugan yahay nacam caaisha iyada cilmigeeday ka hadashay laakiin ibnu cumar iyo cumar lkhadaab iyo nebigaan ka maqalnay bay leeyihiin isoo sidaa dhahayo laabudda marka in la macno loo raadiye marka laysu waafajiyo walaa taziru waasiratun iyo iska hor imaan maysa marka ina almeyita layucadabu yucadabu bimaa niixa lahu isaga ku imaamu nawowi baaba kuu xaliyeyo wuxuu ku leeyahy waxaa lagu xambaarayaa qofkii ka dardaarmay qofku markuu dhimanayo haddii uu yiraha war aniga hala iisoo ooyo hala iisoo baroorto guriga dad ha layskugu keeno xoolaha la ii qalo meeshaan ku dhinto hallay m yani muujis hadda soomaalida tacsiid maxay u sameeyaan faanfaanay u sameeyaan sadaqa uma sameeyaan oo qofku hadduu yiraha war nin waxaan naga daaya ma dhiibayno ma rabno war ceeb waayaa lagu leeyahay xataa ninkii nin weynaa dhintay oo intaasoo ilmo dhalay oo intaasoo xoola leh waxba gurigiisii lagama sameynin ceeb waayaa lagu leeyahay ceeb waayo marka ma mmarka masadaqa marka waxaas marka naam ayb marka wuxuu leeyahay eh, waxaa lagu xambaaraya marka qofkii isagoo ka dardaarmay meyidku marka hadduu ka dardaarmo aan la iisoo baroorto uu yiraahdo kadib oo markaa kadib markaa loo baroorto loo ooye dembiga waa leeyahay marka isagaa dembiga leh walaa taziru waasiratu meesha ma aha amase ma ka dardaarmin laakiin isaga sunadiisa saas ahayd oo markii isaga dad laga dhinto waa barooro jiri isagaa niyaaxo samey jiri isagiina markaas waa sunadiisi maadaama ay ahayd ninkii u baroorto isna waa loo cadaabaya oo imaamu lbukhaari raximahullah saxiixiisa waxa uu ku leeyahay ina almeyita la yucadabu bimaa niixa lahu marku keeno in kaanat min sunnatihi buu ku macnaynaya hadday dariiqadiis ahaan jirtay haddii oo isaga niyaaxada uu sameyn jiro dariiq ay u ahayd waa sidaa saasuu yihi nacam marka siyaabahaas axaadiidan marka loo jamcinaya wanahyu iska wanahyu iska reebidda ooyinta layska reebana inamaa huwa can lbukaa ladii fiihi nadbun waa ooyinta ay qaylada i la socoto aw niyaaxatun ama ay niyaaxo la jirto wadaliilu calaa jawaasi lbukaa-i ooyinta banaanaanshadeeda daliilkeedana bigayri nadbin qaylo la-aan walaa niyaaxatin niyaaxa la-aanna axaadiisu kahiiratu weeyaan minha waxaa kamid a can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga caada sacd bna cubaada ayuu soo booqday wa macahu cabdiraxmaan ibni cawf isagoo uu la jiro wa sacd bnu abi waqaas wacabdullahi bni mascuud radia allahu canhum fabakaa waa ooye rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka waa ilmeeyey falamaa ra-a alqowmu qowmka dadkii markay arkeen bukaa-a rasuulillahi rasuulka ooyintiisa sala allahu alayh ali wasalama bakoo way ooyeen iyagana faqaala waxa uu yihi nabigu alaa tasmacuun miyaydnan maqlaynin in allaha alle laa yucadibu sooma maqashaan imaqla waayo yacni ina allaha alle laa yucadibu ma cadaabayo kuma cadaabo bidamcil cayni isha ilmeynteeda ilaahay waxba kuma cadaabo walaa bixusni lqalbi qalbiga murugtiisana ilaahay waxba kuma cadaabo walaakin yucadibu wuxuu ku cadaabaa bihaada midkan carabkau tshaaray walaakin yucadibu wuxuu ku cadaabaa bihaada kan ow yarxamu ama kanuu ku naxariistaa ou dadka ugu naxariistaa wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisauna ishaaray muttafaqun caleyhi marka kan haddaad ka barooratana waa cadaab haddii aad yani istirjaac inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuunna raxmad ah. xadiidkan buu ku cadyahay ayb marka markuu le in allaha laa in allaha laa yucadibu bidamci اlcayni walaa bixusni اlqalbi qalbiga inuu tiiraanyoodo marka qofka ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo yani waalidkiis iyo kale iyo qof yacni muslimiinta qiimo weyn u jooga oo kale iyo in uu yani markuu dhimashadiisa maqla qalbigiisa inuu ka murugoodo waxay kamid tahay min araxma naxariistay ka mid tahay waana acmaasha qalbiga oo qabta ee laga ajar siinayo weliba sheikhulislaam ibnu taymiya sida uu leeyahay waxaa ka duwan marka dad ayaga yani waxaa jiro bacdi almutasawifa oo ayagu dhaha annaga yacni qofka qofka marka loo soo sheego qofki uu jeclaa inuu dhintay qofkan qoslinba nacam waa qof argagaxayay leeyihin nacam ma sabrin qofkaas nacam yani sayd yeelaysaa marka qofka haddii la yiraha ilmahaagi waa dhintay inuu iska qoslo waay nacam hade waxaas caqlanna wax saxa ma aha nacam wax caqlan saxa ma aha ilaahay waxaan yani waxaasoo kale ilahay inuu dadka ku adoonsado oo dadkuba aynan awood ulahaynba yani ma suuroobaysa nacam midda labaad waxay tahay qalbigan aad ka tiirayoonaysood ilmahaagii iyo waalidka aad u naxayso waa ajir isaga laftirkiisa ajira naam ajir looga helaa oo cibaado oo waqtigaas qofka uu cibaadaysanayo nacam marka qalbiga inuu murugoodo nebiga caleyhi salatu salaam yaa ka tawakul badan wiilkiis ibraahim markau dhintay waa ilmeeyey markaasu wuxuu yihi ina alcayna latadmac ishu waa ilmeyneysaa ina alqalba la yaxzan qalbiguna waa murugoonaya buu yihi walaa naquulu ilaa maa yurdi rabba wax rabbi yani mana dhahayna ilaa wax rabbi un raalli garaynayaan dhahayna buu yii marka ninkaama nebigu ma qoslin wiilkaagaa dhintay ma iska qoslin rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam qofka taas kale waa khalad waa diin si foorara loo fahmay shay kastana haddii quluwi laga badiyo qalad soo baxaana adiga sabaraa lagu yiri adaad qosol gaarsiisa yani xadkii aad ka saartay ayb soo ma garan ooyintii baa lagu ogolaaday haddaad xagga kale u baxdo iska qaylisana waa dembi iyadana marka wasadka in lagu socdo wacan ibni cumara wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga rufica ilayhi waxaa loo kor yeelay ibnu bnatihi yani gabadhiisa wiilay dhashay wahuwa fi lmowti isagoo geeri ku sugan wiilkaasoo dhimanayo yani geerida ku sugan fafaadad way shubantay caynaa rasuulilahi rasuulka labadiisa indhood sala allahu alayh ali wasalam faqaala lahu sacdun sacad baa wuxuu ku yihi maa haadaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waa maxay waxaan buyirooyintan qaala waxau yihi haadihi tani raxmatu naxariis weeyaan jacalaha allahu tacaala alla ou yeelay fii quluubi cibaadihi addoommadiisa quluubtooda uu yeelay wainamaa yarxamu llahu ilaahay waa u naxariistaa min cibaadihi addoommadiisa alruxamaaa kuwa naxariistoo u naxariistaa soo uma jeedid marka murugtan qalbiga waaba naxariisba waa naxariis ilaahay kugu naxariisanayo waay marka qosol maxay tahay muttafaqun calayhi wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam dakala cala bnihi ibraahim wiilkiisa ibraahim buu usoo galay radia allahu canhu wa huwa isaga oo yajuudu bixinayo binafsihi isagoo naftiisa bixinayo yani isagoo dhimanayo fajacalad waxay gudagashay gashay caynaha rasuulilahi rasuulka labadiisa indhoo tadrifaani inay shubmaayaan ilmeynayaan faqaala lahu cabdiraxmaan ibni cawf baa wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuulallah rasuulka ilah adigana ma ilmeyneysaa faqaala wuxuu yihi ibna cawf ibnu cawfow inahaa iyadu raxmatun naxariis weeyaan inahaa iyadu raxmatun naxariis weeyaan uma atbacahaa biukhraa mid kalou raaciyey faqaala sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxau yihi ina alcayna isha tadmacu way ilmeyneysaa walqalba qalbiguna yaxzanu waa murgaya walaa naquulu dhihi mayna ilaa maa yurdii rabbanaa rabbigan wax raalli garaya mooyaane wa inaa anaguna lamaxsuunuuna baanahay kuwa murugeysan bifiraaqika ka murugeysan adiga nafaaruqidda nafaaruqidda aada nafaaruqaysa ya ibraahiimu ibraahiimo ka tegista aada naga tegaysid kuwa ka oo laga mur la muruggeliyayaan nahay markaa nabigaa sidaa dhahaya sal allahu alayh ali wasalam rawaahu lbukhaariy warawaa muslimuna bacdahu wa wariyey walaxaadiidu fi lbaabi kahiiratun way badan tahay fi saxiixi mashhuuratun wallahu aclam baabu lkafi camaa yaraa min almayiti min makruuhin baabulkafi ka reebtoonaasho laga reebtoonaado ayuu u baab yahay cadayntiisa camaa laga reebtoonaado kii xaggiisa yuraa la arkaayo min almeyiti mayidka xaggiisa laga arkaayo min makruuhin wax la necbaysta ah meydkii baad dhaqaysaa maalan ama adaa soo qaaday oo kale xaalad yani waxyaaba waxaad ku aragtay yani dhaqidii qofka dabcan waa la faydayaa waxbaa lagu arkayaa nacam waxaa ku aragtay wax la dhibsado xoogaa bis inaad sheegta ma aha nacam inaa iska qarisa xaasinta waxay kamid tahay yani marka aadaabta meydka loola dhaqmay kamid tahay can abi raaficin aslam mawlaa rasuuli lahi sal l l slam ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal man qasala qofkii dhaqa mayitan mid eh, dhintay fakatama caleyhi u ceeb qariyo afara allaahu lahu ilahi waa u dhaafa arbaciina maratan afartan jeer buu u dhaafaa rawaahu lxaakim wa qaala saxiixun calaa shardi muslim buu yiri ayb marka waxaa laga qaadanayaa in meydka markaa loo ceeb qariyo oo loo ceeb asturo waxa aa korkiisa ku arkaysid iyo ninkaan markau noolaa isaga kaa asturan jira nacam laakiin hadda ruuxdii baa ka tagtay dadkiibuu u baahan yahay marka adig inaad marka sheegta ma aha baabu salaati cala almeyiti meydkoo lagu tukado wa tashyiicihi sagootintiisa xuduuri dafnihi geeridiisa oo la xaadiro wa karaahati itibaaci nisaai haweenka raacidooda nicid la nacay aljanaa-is ay raacaan dhowr tarjamada dhowr xugun baa ku jirta meydkoo lagu tukado wuu sheegaya la raaco duugta laga qeyb galo wa karaahati itibaaci nisaai haween inay raacaan inay karaaho tahay aljanaa-isa janaaisa inay raacdo haween waqad sabaqa waa soo hormaray fadlu tashyiici meyd sagootintiis fadliga kusoo arooray can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man shahida ljanaazata man shahida aljinaazata janaasada qofkii raaco xataa yusallaa calayha ilaa looga tukado falahu qiraadun buu leeyahay hal qiraad abuurta ajara waman shahidahaa qofkii xaadiro xataa tudfana ilaa laga aaso falahu qiraadaani laba ayuu leeyahay qiraad qiila waxaa lihi wama alqiraadaani labada qiraad waa maxay qaala mithlu ljabalayni alcadiimeyni laba buuro waaweyn oo kale weyaan muttafaqun calayhi marka qofkii ajar buu ka helay meydkii waa loo duceeyey waa loo ixsaan falay nebigii waa la raacay sunadii nebiga waa la sameeyey sala allahu alayh ali wasalama intaasoo wanaag baa ku jirta nebigii waa ku dayatay adiga ku dayashadaas ajar baa lagaa siinaya walaalkaa waa anfacday oo waa u duceysay oo ducow kaaga baahan yahay adigii waa waano qaadato meydkii baad ku waano qaadatay ayb waxyaabahaas oo dhan baa ku jira ayb marka qofka inuu yacni aada ugu dadaalo isagana waa u roon tahay meydkana waa u roon tahay walidaalika yani farqiga u dhexeeya dadka amwaadda baryo iyo dadka amwaadda ilaahay u baryo tanaa ku tusaysa qofkan meydka inaad culays saartaba ma aha muxuu kuu qaban karaa in asaga barisa ma aha inaa asaga alla u barisa waa marka qofka muwaxidka ah isagii waa waa faa-iideysanayaa waxaa weeyaan ajar buu helayaa sunnadaa nebiga oo raaca meydkii waa u faa dhib kuma ahan oo bal asagiiba u duceynayaa ilaahay dembigaaga ha dhaaf uu leeyahay isaga waxba kama rabo ma ogtahay tan kale waxaa wey ilaahayna waa raalli gelinayaayo shirki ku dhici maayo ka kalena waa cagsi wa canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam qaala waxau yihi man itabaca qofkii raacay janaazata muslimin muslim janaasadiis iimaanan waxtisaaban isagoo rumayn uu rumaynayo ikhlaas yani waxtisaaban ajartirsi wa kaana macahu la jiro xataa yusallaa calayha ilaa looga tukado wayufraqa min dafnihaa duugteeda laga faaruq noqdo fa inahu yarjicu waa soo laabanayaa min alajri ajriga xaggiisa biqiiraatayni buu kala soo laabanaya laba qiiraad kullu qiiraadin qiiraad kasta midlu uxudin buurta uxud oo kale weeyaan waman sallaa calayha qofkii ku tukado uma rajaca soo laabto qabla an tudfana intaan la aasin fa inahu yarjicu biqiiraadin hal ayuu la soo laabanaya qiiraad ibnu cumar markuu maqlay waa yaabay akhara abuu hurayra buu yiri abu hureyra ajarka aada buu u fara badiyey caaishaa u marqaati kacday markaasuu wuxuu yiri haddaba hadday sidaa tahay laqad faradnaa fii qaraariida waxaan ku gabood falnay oon ka gaabinay buu yiri qaraariid badan ayaan iska dayacnay waqtigan wax badan baan heli lahayn buu yiri waa dad marka fahmaayo thawaabta macnaheeda iyo darajada lagu gaaro wacan umi acdiyata radia allahu canha qaalat nuhinaa waana laga reebay can itibaaci ljanaa-isi bay tiri janaasada raacitaankeeda waa naloo diiday walam yuczam caleynaa nalaguma adkaynin yani nahyigaa yani ka reebista nalagu aadma naloogu adkaynin halkaasaa marka waxaa laga qaatay karaaha inay tahay haweent haweenku inay raacaan janaasada karaahada ilaahay laguma caabuday ogow nacam karaahada laftirkeeda wax ilaahay lagu caabudo ilaahay waxaa lagu caabudaa waajibkii samayntiisii sunnadii oo lagu dhaqmo manduubkii xaaraamtii oo laga tago karaahadii waa laga tago tarkigeeda ilaahay loogu dhawaadaa ficluhaa ilaahay looguma dhawaado karaahada marka haweenku inay iska daayaan mayd janaasada raacitaankeeda muttafaqun caleyh macnaahu walam yushadadna laguma adkaynin fi nahyi nahyiga kamaa yushadadu sida loo adkeeyo fi lmuxaramaati waxyaabaha xaaraamta ah marka muxaram ma ahan lakin waa karaaho <coughs> baabu istixbaabi takhiiri lmusaliina dadka tukanaayo badinteeda sunanimadeediiba u baab cala ljanaasati ku tukanayaan wa jacli sufuufihim sufuuftooda ka yeelid laga yeelo halaaatan saddex iyo faaktara ka badan laba laba masalo halkaa noogu sheegaya <clears throat> janaazada dadka ku tukanayo inay bataan sunanimadeeda kan kalena waxaa weeyaan sufuufta in saddex saf iyo ka badan laga dhigo xataa hadday dadku yihiin saddex in loo kala gooyo <coughs> hadda qofka ilaahay baa dadkan usoo kaxeynayo qof hadda ilaahay diinkiisii lagu yaqaano iyo khayr iyo wanaag iyo hadduu ahaa ilaahay subxaana watacaala dad badan buu siinayaa nacam oo janaasada waa u badinaya ilaahay walidaalika culimadii horea waxay dhihi jireen dadka yacni aadka u qaabka daran bay waxay ku dhihi jireen oo bidcada badan macaasida badan iyo baynana wa baynakum yowma aljanaa-is annaga iyo adinka farqigaanna maalinta janaazadou noqon doonaa bay dhihi jireen walidaalika waxaa jiraan dad fara badanoo shaykhulislaam ibnu taymiya oo kale raximahullah xabsi buu ku dhintay sijnulqalca ayuu ku dhintay janaasadiisana dimashq janaaso lamida maba jirinba dadka yimid dadkii ka baaqday baa la tiriyaa nacam intaasoo dhowr nafar dad yaraa ka baaqdayaa la yiraha waxay uga baaqdeen cabsi ay ka cabsadeen dadkay ahayd rag iyo dumar iyo wixii ummad dimashik joogay imaam axmedaa lasoo xasuustay janaasadiisii markaas nacam imaam axmed baqdaad buu ku dhintay isaga janaasadiisa janaaso loo dhigo maba jirinba nacam imaam axmedaa la xasuustay marka yani waxaa weeyaan ilaahay subxaana watacaala meeshaad ku dhimato ama xabsi ku dhimo ama adoo lagu necab yahayba iska dhima mar haddii ilaahay raalli kaa yahay waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala de waxa khayrkiisaaad wax ka helaysa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa min meyitin meyit ma jiro yusallii calayhi ay ku tukanayaan ummatun ummad oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah yabluquuna gaarayaan mi-atan boqol kulluhum dhammaantood yashfacuuna lahu u ergeynayaan marka meydka lagu tukanayo adiga waa u shafeecaysaa nacam ilaahu meydkan wax u qabo ilaahu meydkan dambi dhaaf baa leedahay ilaa shuficuu lahu ilaa shuficuu fiihi waa loogawaa loogu shafeeca aqbalaa ilaa shuficuu waa laga shafeeca aqbalaa fiihi meydkan shanigiisa yani boqol muslimiina qofkay ku tukato ay u shafeecayaan ilaahay waa uga shafeeca aqbalaa shafaacadiia rawaahu muslimu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul maa min rajulin rajul ma jiro maa min rajulin muslimin maa min rajulin rajul ma jiro muslimin rajulkaasoo muslimin muslima yamuutu dhimanaayo fayaquumu calaa janaasatihi janaasadiisa ay u istaagayaan arbacuuna afartan rajulan afartan nin laa yushrikuuna billaahi shay-an kuwaasoo aan ilaahay shirki u samayneynin muwaxidiina wa ilaa shafacahum allahu fiihi ilaa ilaahay waa ugu shafeecaa dadkaan afartan muwaxidiina xadiidkan marka afartan buu tilmaamay afartankay ku tukato muwaxidiina yani wax iska khuraafiyiina ma ahan wax laga hadlaa nacan laa yushrikuuna billahi shay dadaan shirki ilahay u sameyneynin nacam oo cibaado aan ilaahay la wadaajinaynin ilaahay keyrkiisa oo dad marka ilaahay keliya cibaadada u keli yeelo afartan hadday ku tukadaan ilahay waa uga shafaaco aqbala wacan martad bni cabdillaahi alyazaniy qaala kaana malik bnu hubayra wuxuu aha radia allahu canhu idaa sallaa cala aljinaazati janaazada hadduu ku tukanaayo fataqaala annaasa dadka ou yaraysto calayha janaazada korkeeda u ku yaraysto jaza-ahum waa kala goynaya calayhaa iyada korkeeda halaathata ajzaain saddex qaybood buu u kala goynaya dadka hadduu yaraysto saddex u kala baxa buu dhahaya uma qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man sallaa caleyhi halaathatu sufuufin qofkay saddex saf ku tukato faqad awjaba yani waa waajibsaday faqad awjaba ilaahay waa u waajibiyey yani maqfiradiisi iyo dambi dhaafkiisiiba waajibsaday ay wajabat lahu ljana janna u waajibtay waay ay wajabat lahu ljana janna u waajibtay markarawaahu abu daawuud wtirmidiyu waqaala xadiidun xasan baabu maa yuqrau u fi salaati ljanaaza salaada janaasada waxaa lagu aqriya cadeynteediiba u baab yahay salaada janaazada dabcan waxaa weeyaan qofka waa niyeysanayaa allahu akbar bau dhahayaa faatixada ayuu ku aqrinaya ducaa listiftaax male iyada acuudu billahi min ashayaan rajiim bismi illahi raxmaan raxiim horan baad u bilaabeysaa wajahtu wajihi male iyada allahu akbar faatixada markuu aqriyay marka iyo suurad hadduu ku dari karo allahu akbar labaad nabigu ku salina allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed kama salayta calaa ibrahim wacalaa ali ibrahim innaka xamiidu majiid ilaa aakhirihi allahu akbar buu mar saddexaad haddana leeyahay wuxuu ku akrinaya marka meydkii buu u duceynayaa waa keeni doonaa marka waxu ugu duceynayana marka afaraadna allahu akbar assalaamu calaykum waraxmat ullah asalamu calaykum waraxmat ullah iyada laftirkeedana duco waa ugu duceyn karaa yukabiru waa kibaaranaya arbaca takbiiraatin afar takbiiro markii dambe saasaa ijmaac u batay saasa yani ayaa qowlka yani culamadu saasuu noqday yukabiru arbaca takbiiraatin afar allahu akbar buu kibaaranaya yatacawadu bacda aluulaa midda koowaad acuudu billahi min ashaytaan rajiim buu dhahaya uma yaqra'u faatixata alkitaab buu aqrinaya uma yukabiru thaaniyata midda labaad buu kibaaranaya uma yusalli cala nabiy nabigu ku salinaya fayaquulu allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed wاlafdalu an yutimahu inuu dhamaystiraa fadli badan biqowlihi kamaa salayta calaa ibraahiima ilaa qowlihi inaka xamiidun majiid laga gaaro walaa yafcalu ma samaynayo maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan kahiirun in badan oo min alcawaami cawaamta kamid a oo min qiraa'atihim ah in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy nacam sidaa ma dhahaya buu leeyahy nacam dad badan cawaam allahu akbar faatixada yaqaan allahu akbar in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy ma yeelaya sidaa yani sheekhu marka in allahu malaaikatahu mau diidan yahay marka nacam min allahu malaaikatahu ma diidana qur-aankay ku jirtaa ninka diidaa muslim maba noqonayo mogtaa laakiin meesheeda ma aha meeshaan meesheeda ma aha tana in la fahmo u baahan hadda dadka yani waxaa weye min allahu malaaikatahu hadda waxayba iska noqotay aadaanka oo kale wadankii oo kale hadaad joogto waxaad arkaysa aadaankii oo kale in allahu malaaikatahu unbaa la dhahayaa marka aadaanka la dhamay laa ilaha ila allah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin in allaha malaaikatahu yusaluuna cala nabiy dhahaya nacam xabaar markii la wax kalaa lagu soo daraya nacam ninba wixii u afkiisa ka maago wax cibaadada inaysan ahayn baad moodaa nin walba waxuu rabo inuu yaalo salaadii subax oo kale waxaa weye marka qofkuna hadduu barto bidca hadduu barto iyadi unbuu rabaa mar walba ibnu wadax alqurtubi ibnu wadax alqurtubi kitaabka la yiraha albidac yaa wuxuu kusoo guuriyey imaam maalik ayaa xilligii u madiine joogay ayaa nin xilligiisa ayaa nin adimi jiray markaasoo markuu uu adimaba aadaanka dhameeya ayaa marka ayuu wuxuu samey jiray yani wuxuu garaaci jiray salaah salaah buu dhihi jiray salaah salaah salaah salaah aadaanka kadib ninkan hala ii keenay yiri imaam maalik xilligiisa madiina nin laga heebeysto ahaa dabcan oo dowladda laftirkeeda berigaas jirtayna yacni ninka u dhiiba ay ahayd yacni ay edbinayeen dowladda baa saaka magac u weynayba imaam maalik ninkan wuxuu yidhi hala ii keeno waa loo keenay maxaad kale waxaan maxaad u samaynaysaa soo ma ogid masaaidkan in laga adimi jiray bilaal ka adimi jiray masaaidka nebiga oo waxaan laga aqoonin adiga aada dhahayso markaasu wuxuu yidhi maya dadka inay dadkan u kicinaa khayr un doonaa buu yidhi dadka inay salaada usoo kacaan baan rabaa markaasu wuxuu yidhi iska daa buu yidhi nacam waxaan khayr kuguma jiray faraha ka qaada intii bilaal ku gaabso waayahay yii waa baxay waa tegay ayaan markuu dhowr maalmood aamusnaa wixii haddana waa wuxuu u bartay markuu aadaankii dhammeeyo ayoodan yani dhahaya haddana waa ka celiyay haddana acbaar markuu joogo haddana albaabadii inuu garaaco iyo dariishadihii iyo gargaraaca iyo qofka hadduu bidcada bartay yani waxaa weya shaqa uu ka dhigto ma laga celi kara nacam wuxuu kuleeya waxaan haddaa diiday maxaa la dhahaa wax kale keen de haddaan meeshaan aynanba ku jirin iska daa wax kale maxaa loo keena ayb marka waxaan bidcadan la yiraahdo dhibay leedahay marka qofka inuu towxiidka ilaashado bidcadan iska ilaaliyo tawxiidka inuu ku dadaalo bidcadan iska ilaaliyo dad waxaa jira yani iyagu waxa aad samaynaysa inta aadan sameynin iska hubso yani nebiga ma sameeye ma samaynin hadduunan sameynin war intii nebiga sameeyaananba awood u hayninba kulligeed yani awood markaan leeyahy waxaan ka wadaa yani casiimadeenaaba ka gaabatay intaasna intaas horta aan ku dadaalin wax kale hadhow inta yani laysku kalifilaa aayaddaa marka ma akrinaayo marka haddii aayadda in la diiday maahan aayadda macnaheeda meeshaan laguma akriyo bis uaha aadaankana kadalika kadib laguma akriyo alfaada aadaankana waa wax la tiriya wa sagaal iyo toban waa shaaficiyada saasay gaarsiiyaan tarjiicay ku darayaan sagaal iyo toban waa salaada subax asalaatu khayru min anowm asalaatu khayru min anowm haddii lagu darana koob iyo labaatan waa maxay u tirinayeen marka kutubaha axkaamta waa la tiriyaa aadaanka kalimaadkiisa labaatan iyo ko sagaal iyo toban maxaa loo dhahaa haddii wax walba lagu dari karaa shaygan haddii la tiriyey intaas waaye haka badinin waayo macnaheeda naam mar anaga madhabkii laftirkiisi yani wuxuu yahay meeshaan rabnaad mooda inaan ka qabsano meesha kalena inaan dowrka iska marno uma yukabir fainahaa fainahu shani maa laa tasixu salaatuhu salaadiisa ma ansaxayso ida iktasara caleyhi hadduu in allah malaikatu bis dhaho naam salliga aanu la imaanin uma yukabir thaalithata marka saddexaad buu kibaaranayaa wayadcuu lilmeyiti buu u duceynayaa walilmuslimiina iyo muslimiinta u duceynaya bimaa sanadkuruhu ayuu ugu duceynaya wax aan sheegi doono min alaxaadiidi insha allahu tacaala uma yukabiru raabicata wayadcuu waa duceynaya min axsanihi allahuma laa taxrimnaa ajrahu walaa taftinnaa bacdahu ilaahu ajarkiisa naga hoojin ana fidnaynan isaga gadaashiis waqfir lanaa walahu walmukhtaaru sida la doortayna an yudawila ducaaa ducada inuu dheereeyo fi raabicati midda afraad khilaafa maa yactaaduhu akharu nnaas sida ay caadaysteen dadka intooda badan iyadoo khilaafsan yacni midda afraad laftirkeeda waa lagu salaamo noqsan karaa ducadii uu sheegay waa la yeeli karaa mid dheerna waa la akrin karaa marka waxuu leeyahay afdal waxaa mid dheerba in la akriyo lixadiid ibni abi awfa aladii sanadkuruhu in shaa allahu tacaala faama aladciyatu lma'huuratu ducooyinka lasoo guuriyey bacda takbiirati athaalitati midda saddexaad kadib faminhaa can abi cabdiraxmaan cawf ibni malikin radia allahu canhu qaala sallaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaa tukaday calaa janaasatin buu ku tukaday faxafidtu min ducaa'ihi waxaan ka xifdiyey wahuwa yaquul isagoo dhahayo allahuma kfir lahu ilaah u dhaaf warxamhu ilaahu u naxariiso wacaafihi ilaah caafi wacfu canhu ilaah cafi dunuubta ka cafi yani wacaafihina musiibo ka caafi wa akrim ilaahu maamuus nuzulahu yani waakrim wanaaji nusulahum martiqaadkiisana ilaah wanaaji oo jannada ilaah ku martisooro jannada yani nasiibka uu kuleeyahy wanaaji wawasic ilaahu waasici mudkhalahu geliyani wawasi yani ilaahu waasici mudkhalahu nacam meesha uu gelaya qabrigiisa anacam meesha uu gelaya qabrigiisana ilaah u waasici waqsiluu ilaahu dhaq bilmaai biyo ku dhaq wathalji baraf walbaradi qabow ku dhaq wanaqihi ka nadiifi min alkhataayaa dunuubta kamaa naqayta saad u nadiifiso athawba alabyada marada cad min adanasi wasaqda sida marada cad haddii wasaqi ay gaartaba hore looga arkaayo markiiba la dhaqaayo oo markii laga dhaqana cadaan ay noqonayso saas oo kale ilaah u dhaq waabdilhu ilaah ugu bedel daaran daar khayran min daarihi daartiisa ka wanaagsan daartan adduunyada oo ka baxay mid ka wanaagsan ilaah ugu bedel wa ahlan ilaah ahl ugu bedel khayran min ahlihi ehelkiisa uga khayr badan xuurulciin iyo yani nacam wa zawjan iyo zawj khayran min zawjihi lamaanihiisii uga kheyr badan hadday haween ahaydna ninkeeda nin yani hadday yani eh, hadduu yani eh, yani qofkan zawjkiisa yani wax uga fiican ilaah ugu bedel wa zawjan khayra min zawjihi ayb waadkilhu ilaahu geli aljanata jannada geli waacidhu ilaahu ka magangeli min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa min cadaabi naari ka magangeli xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyey an akuuna inaan ahaado ana aniga dalika almeyita meyidkaas ducada dheer buu nabiga ugu duceeyey ilaa aan anigu ka tamaniy inaan aniga noqdaba meydkaas nacam ile ducada nabiga oo ogyahan la aqbalayo mogtahay nacam intaa hadduu helana de khayrkiisii waa haystaa ayb rawaahu muslim wacan abi hurayrata abi qataadata abi ibraahim alashhaliy can abiyihi wa abuuhu صxaabiyin weeyaane radia allahu canhu can nabiy sala اllahu alayh ali wasalama anahu salaa calaa janaazatin buu ku tukaday faqaala allahuma kfir lixayinaa umayitinaa ilaahu keena nool keenna dhintay kuweena dhintay ilaahu dembi dhaaf wasaqhiirinaa kan yar oo kabiirinaa keenna weyn wadakarinaa midkeenna lab wa unhaanaa teenna dhadig washaahidinaa keenna joogo waqaa'ibinaa keenna maqan allaahuma yaa allahu allow man axadkaad axyeytahu noolayso minaa anaga mida fa axyihi ilaahu noolay cala lislaami ku noolay waman tawafaytahu kaad oofsato mina anaga midana fa tawafahu cala liimaani iimaan korkiis ku oofso allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinna bacdahu rawahu tirmidiy min riwaayati abi hurayrata walashhaliy warawaahu abu daawuuda min riwaayati abi hurayrata abi qataada qaala alxaakimu xadiidu abi hurayrata saxiixun calaa shardi bukhaariyi wamuslim qaala tirmidiyu wuxuu yihi qaala albukhaariyu asaxu riwaayaati hada alxadiidi riwaayat lashhaliyi xadiidkan riwaayadiisa riwaayada ugu saxnimada badan waa riwaayat lashhaliyi qaala albukhaariyu asaxu shayin fi lbaabi xadiidu cawfi bni maalik xadiidkii horaana baabkan ducooyinka ta ugu saxiixnimo badan waad xifdinaysaa marka iyadaad akrinaysaa ayb marka meydka ayaa loogu duceynaya ducooyinkaas qiimaha badan marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo dhahayo idaa sallaytum hadaadtuk hadaad tukanaysaan cala lmeyiti aa ku tukanaysaan fa akhlisuu lahu ducaaa ducada u gooni yaala isaga ducada u gooni yaala faakhlisuu lahu u gooni yeela aducaa ducada u gooni yeela u baraxtira rawaahu abu daawuud oo isaga u duceeya gaar ahaan yani si gaar ahaan waxaa kaloo yani lagu magacaabo lagu macneeya waxay tahay munaawi sida uu leeyahay ay udcuu lahu biikhlaasin yani u duceeya meydka idinkoo ikhlaas ku dheehan saana waa lagu macneeya labadaas macnaa xadiidka waa lagu macneeya rawaahu abu daawuuda wacanhu can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama fi salaati cala aljinaazati allaahuma anta rabbuhaa allaahuma ya allahu allow anta adiga rabbuhaa baa tahay naftan rabbigeeda wa anta khalaqtahaa adaa abuuray wa anta hadaytahaa lilislaami adaa islaamkii ku hanuuniyey wa anta adiga ayaa qabadta ruuxahaa ruuxdeeda qaaday wa anta adigu aclamu bisirihaa sirteeda kii ku cilmi badan baa tahay ayb wa calaaniyatihaa iyo yacnii waxeeda muuqdo banaanka ay soo dhigato jinaaka waa kuu nimid shufacaa-a xaal aan anagoo ergeyneyna lahu meydkaan u ergeynayna faqfir lahu ilahu iska daayo u dembi dhaaf rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey sanadkiisa cali ibnu shimaakh ayaa ku jiro ibn xibaan unbaa tawhiiqiye keliya marka waxbaa ku jira xadiidkan wacan waathilata bni lasqac radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu llahi nabigaana tujiyey sala allahu alayh ali wasalama calaa rajulin nin isagoo ku tukanayo min almuslimiina fasamictuhu waxaan maqlay qowl isagoo dhahayo allaahuma yaa allahu allow ina fulaana bna fulaanin ilaahu hebel ina hebel fii dimatika dimadaada iyo magantaaduu ku jiraa yani ballantaaduu ku jiraa waxabli jiwaarika magangelyadaada xarigeeduu ku jiraa faqihi ilaahu ka kori fitnat alqabri qabriga fitnadiisa wacadaaba annaari naarta cadaabkeeda ka kori wa anta adiguna ahlulwafaa-i baa tahay wafa iyo oofin alla ahl oo ah walxamdi ammaan alla ahlu ah baad tahay allahuma ya allahu allow fakfir lahu u dhaaf arxamhu u naxariiso inaka anta algafuur raxiim rawah abu daawud ayb xadiidkan ibn xibaan waa saxiix yeelay wacan cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhuma anahu kabara calaa janaazatin janaaza ayuu u kibaartay calaa janaazati ibnatin lahu gabar ou dhalay janaazadeed ayuu u kibaartay arbaca takbiiraatin afar allahu akbar faqaama bacda araabicati tii afaraad gadaasheed waa istaagay ka qadri maa bayna takbiiratayni inta u dhaxaysa yacni labada takbiiro dhexdooda yastakfiru lahaa waa u istikfaar dalbaya wayadcuu waa u duceynaya uma qaala kaana rasuulu llahi sal ly slam yasnacu hada nbi haakada nebigu sidaan buu sameynayey wa fii riwaayatin kabara arbacan afar buu kibaartay famakatha saacatan buu nagaaday xataa danantu ilaa aan uga maleeyay anahu sayukabiru khamsan mid shanaad inuu u socdo uma uu ka baaranayo uma sallama waa salaamo noqsaday can yamiinihi midigtiisa wa can shimaalihi bidixdiisa marka midiga bidix in loo salaamo noqsanayo falama insarafa markuu ka gadoomay qulnaa lahu waxaanu ku niri maa haadaa kani waa maxay faqaala waxa uu yihi inii anigu laa asiidukum idinka siyaadin maayo calaa maa ra-aytu allahi waxaan nabiga ka arkay sala allahu alayh waali wasalam yasnacu inuu samaynayo ow haakadaa sidan baa sanaca rasuulullahi nabigu uu sameeyey sala allahu alayh ali wasalam rawaahu lxaakim waqaala xadiidun saxiixun ayb baabu lisraaci biljanaazati janaasada oo loo degdega cadeynteediiba u baabyahay yani janaazada in la yani israac in la dedejiyo janaazadii waa la dedejinaya marka laleeyahy yani dabcan waxaa weyaan xaddu tawasudna ma laga baxaayo meydkii janaasadii marka garabka la saarto ha lala ordo macnaheedu maahano meydka ha ku rafaado ha ku dhibtoodana ma aha tartiib ha la iskaga socdana ma aha cabaar markii la wadana hala dhiga ma aha nacam ayb ee waxay tahay maydka yani in socodka la boobo la dadaalo yani dadaal in socod boob la socod boobo sunada saas labayna un mid tahay hadduu khayr badan yahan hadda waxaa weyaan khayr baad usii wadaan oo kheyrkaa loo dadejinaa hadduu shar badnaayna shartaan idinla socotaa iska tuuraysaan oo iska dejinaysaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabig waxau yihi nabiga sal l slam qaala waxau yihi israaca waxaa sidoo kale macnihiisa wato meydka tajhiiskiisa in lala degdego haddiiba la hubsaday meydka inuu dhintay yani haddii la hubsaday inuu dhintay bacdinaas waxaa dhici karta yacnii qofku qeyb ah inuu qabo kale wadna xanuun iyo wax lamidoo kale inuu qabo oo uu leeyahay yani sakta qalbiya wax la yiraahdo kale inuu leeyahay mararka qaar wadnihiisa yani uu yani wax in lagu kiciyo kale u baahan oo si un wax uga ka qabo qofkaasoo kale yani ma lagu degdeghayo nacam waxaa dhici karta in sagta qalbiya qabatay uu soo fiicnaanayo marka qofka in hadhow yani khalaas wax dhintay oo kale sidaa la yiraahdo dhaqdhaqaaq wadnihiisa marka laga waayo daf la siiyo godka la geliyaa ma aha iyada nacan ayb ayb dadka qaar marka baalkan basemakerka la yiraahdo waxaas u sameeyaan marka qaar marka qofku waa in la calaa kulli xaal yani qof ahl u ah inuu yani xaqiijiyo dhimashadiisa nacan iyo taas muhiim weeyaan in laakiin kolkii la hubsado la xaqiijiyo kadib qofka yani marka waxaa laga rabaa eh, inuu yani la dedejiyo oo yani la diyaariyo godkiisii kafantiisii la diyaariyo dhaqidiisii isla markii la geliyo godkii can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalama qaal asricuu biljanaazati janaazada la degdega fain taku saalixatan hadday taha mid suuban fakhayrun khayr baa tuqadimuunaha ileyhi aa u hormarinaysaan wain taku hadday taha siwaa daalika middaa waxaan ahayn haddaanay khayr lahayn fa sharun shar baad tadacuunahu ka tuuraysaan ka dejinaysaan can riqaabikum luquntiina luquntiinii shar baad ka dejinaysaan labada kolba khayr waayo marka muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka dadka xunxun inaan lala saaxiibin kii meydka ahaa ee dhintay haddii lagu leey war iska dadeji oo godkiisa ku asturo iyownan kula saaxiibin maxaad u malaynaysaa nin shar badan haddaad la joogtood saaxiib la tahay nacam ayb ood afar iyo labaatanka saac oo kaasoo horbaxaya nacam ayb ood sheekeysanaysaan yacni meel wada joogtaano guddigiisii kalgaceylkiisii nacam oo yeelanay nacam waxa waxa xun marka waa laga dheeraadaa meydkii baa sidaan laleeyahay nacam waxaan baleeya wax kale muttafaqun calayhi wafii riwaayati limuslimiin fa khayrun khayr baa tuqadimuunaha caleyhi a usii hormarinaysaan wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kaana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo idaa wudicat iljinaasatu jinaasadi haddii la saaro la dhigo faxtamalaha arijaalu raggii ay xambaartaan calaa acnaaqihim luquntooda ay ku xambaaraan fain kaanat saalixatan hadday tahay qaalat waxay dhahaysaa qadimuunii i hormariya i hormariya wain kaanat hadday tahay hayra saalixatin mid aan suubanaynna qaalat liahlihaa dadkeediibay waxay ku oranaysaa yaa weylahaa hoogeeda eh ayna tadhabuuna bihaa xageed u wadaan xagee la aadaysaan hadday xumayd sidaabay dhahaysaa yasmacu sawtaha codkeeda waxaa maqlaya kullu shayin wax kasta ila alinsaana insaanka ma ahan walow samica alinsaanu insaankii hadduu maqli lahaana la saciqa waa miir daboolmi lahaa marka naxariis ilaahay buu nooga ayaa alla uunan nagu maqashiinin laakiin wax kale way maqlayaan sidaa daraaddeed marka janaazadu marka waa sidaasna sidaabay dhahay labada marka imaa inay sidaan tahay imaa inay sida kala tahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa wax wanaagsan marka eh, waana dhib badan tahay janaasada shanigeeda eh, xadiid abi qataada nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam muslim ku sugan janaaza lasoo marsiiyey markaasuu wuxuu yihi mustariixun wamustaraaxun aw mustaraaxun minhu waa mid yacni raaxaystay ama mid laga raaxaystay maa mustariixun mustaراaxu minhum ahlil waa raaxaystay waa laga raaxaystay maxay tahay macnaheeda markaasuu nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam ina alcabda ina alcabda almu'mina addoonka mu'minka haddii uu dhinto yastariixu min tacabi dunya wanasabiha wuxuu ka raaxaystaa adduunyada daalkeeda iyo dhibkeedu ka baxayo ka raaxaystaa wa ina alcabda alfaajira addoonka faajirka ahna tastariixu minhu waxaa ka raaxaysta alcibaadu wاlbilaadu wاlshajaru wاdawaabu nacam geedaha ka raaxaystaan waxaa ka raaxaysto xayawaanka waxaa ka raaxaysanayo bani aadamkii addoommadii beledkii kulli baa ka wada raaxaysanaya nacam kii balaayada ahbaa baxayaa laleeyahy nacam inkaarta qabay dadkii unbaa marka ka raaxay waa laga labadaa unbuu qofku noqdaa marka ilahi subaa nasal allaha tacala xusna alkhaatima wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi saxbihi wasalam